muslimka ah noloshooda wax badan ka taaban doona haddii la dhaqan geliyo haddii aan la yidhaahdo mawduuca waxaan u bixinay daawada wadatashiga daawada wadatashiga waxaan qeexayaa biidni illaahi daawo wax loo yaqaan daawo waa waxa uu qofku ku caafimaado biidni illaahi tabaaraka wa tacaala daawooyinka la qaato waxaa ugu weyn qur'aanka allah quluubta ayuu daaweeyaa oo caqliga ayuu daaweeyaa oo wuxuu daaweeyaa wax walba ayuu daaweeyaa allah tabaaraka wa tacaala nabigeenna sala allahu calayhi wasalama wuxuu leeyahay cudur ma jiro ilaa daawo ayaanu u soo dejinay ilaa malakulmowt iyo geeri iyo duqnimo ma ahane sidaa daraaddeed wada tashigana waxaan ka wadaa labada qof ee isqabtee lamaanaha ah inay wada tashadaan oo umuurahooda ka wada tashadaan idan wadatashigaasi midhaha laga guranayo waa caafimaad midhaha laga guranaya waa daawa biidni illaahi tabaaraka jalla wacala wadatashiga qur-aanka ilaahay tabaaraka wa tacaala hal aayad ka badan buu ilaahay noogu sheegay nabigeenna sala allahu calayhi wasalama intaasoo axaadiida ayuu noogu sharxay dadkii ka dambeeyey ee salafka ahaa dhaqan iyo shaqo iyo da'bi iyo noolal ayay u ahayd inay wada tashadaan idan wadatashigu waa shay aad iyo aad qaali u ah waana shay aad iyo aad u qiimo badan rabbigeen tabaaraka wa tacaala nabigiisa wuxuu ku ammaanay fa bimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta faddan haliid alqalbi lanfaduu min xawlik undur yacni haddayna jirin raxmadda ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo galladda rabbulcaalamiin oo adiga kuu galay haddayna jirin ee ku jilcisay adiga dhanba ee aad ku jilicday haddayna naxariistaa jirin waxaa weeyaan fa bimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan naxariista ilaahay sababkeedaad ugu jilicdaye haddii aad ahaan lahayd mid qallafsan oo ad oo ka kan fadduu min xawlika dadku way kaa kala carari lahaayeen markaasaa nabiga lagu yidhi facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr u dhaaf oo qof cafin badan noqo lana tashabaa nabiga lagu yidhi saxaabatu rasuuli illaah sala allahu calayh wasalam meesha aan doonayo inaad igala jaan qaadaan muxaadarada iyo macnaheeda iyo ubuucdeedana aad ka fahamtaan haddii rasuululhuda oo loo waxyoonayo la amray inuu dadka la tashado nabiguna uu dowlad maamulayey qoyskuna uu dowlad yahay madaxweynena leeyahay dhismo qoys dhismo dowladeedna uu gurigu leeyahay walaabudda labada qof inay wada tashadaan wal acjabu min daalika arrinta arrinta ka sii yaab badani allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahy waladiina istajaabuu lirabbihim wa aqaamuu asalaata wa amruhum shuuraa baynahum wa mima rasaqnaahum yunfiquun suuratu shuura rabbigan tabaaraka wa wuxuu ku leeyahay waxaa ammaan leh oon ammaanayaa aladiina istajaabuu lirabbihim kuwa rabbigood ajiibay kuwa rabbigood isu dhiibay kuwa rabbigood ka amar qaatay tilmaamahooda maxaa ka mid a ah? salaadii bay toosiyeen buu alla yidhi wa aqaamuu salaa salaaduna waa rugni weyn ood garanaysaan alruknu thaani min arkaani alislaam laba wa amruhum shuuraa baynahum xaalkooduna mu'miniintu iyo muslimiintu waa wadatashi muslimiintaad ka mid tihiin marka qoysku wuxuu ka mid yahay muslimiinta amarkan uu ku socdo ee allah tabaaraka wa tacaala uu amrayo ayay qoyska ay ku jiraan wahaakadaa baa nabiguna aan arki doonaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala waxaase rabaa inaan dhaho oo aan tilmaamo wadatashigu marka aan leeyahay ha la wada tashado horta ma jiraan qof darsiga si wanaagsan u dhuuxaya oo si wanaagsan u dhegaysanaya oo qalin iyo buug wata niyadiisuna ay ku jirto waxaan maanta aad faa'iidaysanayso ee aad dhegaysanayso ee aad maqlayso ee wakhtigaaga aad ku bixinayso bal dhaqan geli caawa gurigaaga markaad ku noqoto maxaa yeelay duruusteenna waa duruus la doonaya in la dhaqan geliyo ooma baana in la maqlo oo keli ah waa in la dhaqan geliyo oo tadbiiq camali ah guryuhu ay ka jiraan markaa maxaa naga dhexeeya labadeenna bal qaran iyo buug soo qaadoo qorbal maxaa idinka dhexeeya labadiinna weli ma isku dayday inaad dhahdo zawjii xabiibi alghaali bal waxaad yeelaysaa bal maanta aan qaro waxa naga dhexeeya sideedaba anigiiyo adiga aniga guriga hooyadii baan ka soo tegey mhm. adiguna guriga aabbaha baad ka soo tagtay nacam maxaa soo doonay anigu amuse maxaad soo doontay bal maanta aan ka wada hadalno aniga iyo adiga maxaa naga dhexeeya markaanu isla garanno oo aanu isla qorro oo aan isla fahamno oon isla aragno oon isla sharaxno oon isla faahfaahinno oon isku soo dhowayno ayaanu waxaa noo soo baxaya waxa naga dhexeeya waxaa noo soo baxaya marka waxa naga dhexeeya markaan intaas la qorro ayaa waxaa noo soo baxaysa maxaa naga dhexeeya kadib waxaan u gudbaynaa waxa naga dhexeeya seen u ilaalinaa waxaa naga dhexeeya seen u adkaynaa waxaa naga dhexeeya seen u xifdinaa waxaa naga dhexeeya waaba naga dhexeeya waxaa naga dhexeeya adigu melihid aniguna melihi labadeennaa wada leh aan ilaashanno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 waa aayaadka gabadha muslimadda ah markii laga la meherinayo ay sunnada tahay saddexdaa aayadood ma lagugu aqriyey aniga aabbaha ma kaa doontay kelimada ilaahay ma laygu kaa xalaaleeyey qabiltu ma idhi aqabilta nikaaxaha wa taswiijaha bihaada almehri ma laygu yidhi war gabadhan ma aqbashay oo meherka ma ku qaadatay oo kelimada alle ma ku xalaalaysatay miithaaqan ghaliidaa yacni ballan adag aniga adiga saddex xadhig ama saddex guntimood gabadha saddex soo laguma qabo soo saddex talaaqood laguma qabo saddex xadhigoo adag ma guntantay nacam idan diintii aan nal isku kaayameeriye awe nagama dhaxayso haa haddaba diintaa naga dhexayse waa inaan ilaashanaa idan waxaan ka wada tashanayna maxaa ka mid a cibaadada marka oo waxaa ka mid a salaada kow ka ah oo soonka laba ka ah oo xoolaha iyo zakada ayaa saddex ka ah oo arkaanta islaamka wa arkaanul iimaan iyo diintu waa lambar ko weeye waana midu ilaahay tilmaamay inayna gabadh muslimada nin gaala guursan karin haddaba qofka muslimka gabadha muslimadda ah waxaa ku xidhma nin muslima waxa ku xidhana waa islaamnimada islaamnimaduna waa diinta diintuna waa mabda'a ilaahiga ah ee in la ilaaliyo mudan idan diinta ayaa naga dhaxaysa waxaa naga dhaxeeya caqliga aniga iyo adiga waxaa naga dhexeeya maskaxda iyo caqliga iyo maanka iyo garashada ayaa naga dhexeeya inaan isku darsanno waxaa kaloo naga dhexeeya xoogga iyo awoodda mid bannaanka lagaga soo shaqeeyo iyo mid mid guriga dhexdiisa lagaga shaqeeyo miday doontaba ha noqotee awood iyo xooggana waa inaan isku darsanna awlaad baa ka mid a waxaa naga dhexeeya hadduu ilaahayna siinayo awlaad ii eg adigana ku eg oo wada dhallay magacayga magacayga uu ku qoran yahay adiguna aad hooyo u tahay sagaal bilood adigu aad meel ku soo haysay oo caloosha ah caanihii aad siisay aniguna aan u soo shaqeeyey nacam awlaaddaas ayaa naga dhexaysa haddee waxaa naga dhexeeya dhaqaalaa naga dhexeeya oo maal baa naga dhexeeya waxaa naga dhexeeya <laughs> sariir baa naga dhexaysa oo gogol baa naga dhexaysa oo nadaafad baa naga dhexaysa waxaa naga dhexeeya qoyskii aad ka timid iyo qoyskii aan ka imid ayaa naga dhexeeya wakhtigaa naga dhexeeya nacam wakhtigaa naga dhexeeya aakharadaa naga dhexaysa inaan janno isku gallo annagoo ilaahay raalli naga yahay tabaaraka wa tacaala sacaadada iyo saan anigu liibaan u dareemi lahaa farxad u dareemi lahaa aduguna farxad aad u dareemi lahayd ayaa naga dhexaysa adduunyadaa naga dhexaysa xanuunkaa naga dhexeeya faraxaa naga dhexeeya nacam ma waxaa naga dhexeey nin baa jira murugta iyo walbahaarkaa naga dhexeeya xuduudda ilaahay in la ilaaliyaa naga dhexaysa iyo guriga xuduuddiisa in la ilaaliyo shahwadii baa naga dhexaysa jidhkii baa naga dhexeeya ma waxaa naga dhexay nin baa jira ma la soo koobi karaa sidaa daraaddeed huna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna aniga dhar baad ii tahay aniguna dhar baan ku ahay anigana dhar baan ku ahay adiguna dhar baad ii tahay khulaasadu marka waa intaa sidaa daraaddeed maadaamo intaa naga dhaxeeyaan ayuu ilaahayna amrayaa marka inaan wada tashanno caqliguna saasuu keenayaa waaqicuna saasuu keenayaa sharcigoo ka horreeyeyna saas buu keenay dadka naga horreeyeyna saasay wuxuu fahmeen walidaalika buu nabigu dhihi jiray ashiiruu calaya ayuha almuslimuun muslimiinay bal arrinkaa igala taliya oo maxay idinla tahay ayuu nabigu dhihi jiray saxaabada uu ku dhihi jiray sala allahu calayhi wasalama waxaan rabaa inaan idiin sheego naftaydana u sheego xaaskaygana u sheego gabadhahaygana u sheego ayi qof kasta oo muslimo imaqlayaan aan u sheego iyo midka imaqli doona wadatashigu waa wasiila wasiilatun lilijtimaac allahu akbar maxaa ka fiican waa waddadii loo mari lahaa wada jirka waa waddadii loo mari lahaa isku soo dhowaanshaha waa wasiilatun lilijtimaac reerku inuu kulmo waa waddadii loo mari lahaa aan mid kale idinku daro waayo mid walba waxay u baahan tahay sharaxeeda dheer ee cajaa'ibka badan ayay u baahan tahay waxaan leenahay reerku hadduu doonayo inuu kulmo waa inay tashadaan reerku ooy wax walba ay ka tashadaan biidn illaahi tabaaraka wa tacaala wadatashigu waa awooddii uu shaksigan lahaa oo bannaanka lasoo dhigayo seen caqligaaga ku garan karaa seen xigmaddaada ku soo saari karaa seen kuu garan karaa inaad tahay qof maslaxaddii reerka iyo guriga iyo qoyska ka fikiraya seen u noqon karaa seen ku garan karaa waa inaan liin sida liintoo kale aan ku miiraa anna waa inaad imiirtaa waa sababtaan ugu magacownay daawada wadatashiga nacam li'anna liintu waa daawo marka la miiro fitimiinka dhakhaatiirtaaba ku dhiiba waa inaad cabtaa talada labada qofee isqabtana daawaa ku dhex jirta haddii la miiri waayana bakteriya ku dhalanaysa jaraafiin baa ku dhalanaya cudurro ayaa ku dhalanaya markaasaa maskaxdii waxay soo tuuraysaa cudurro ayay soo tuuraysaa waana midda keentay reeraheennu qaybo badan inay ka burburaan qaybta ah in daawadii la isticmaali waaye maskaxda ku jirtay kadibna ay bakteriya soo tuurtay waxaan leenahay wadatashiga fawaa'iddiisa waxaa ka mid a waa awooddii qofkan oo la shaqo gelinayo waa maskaxdii qofkan oo la shaqo gelinayo mid kale a idinku daro walaalayaal oo cajaa'iba ah. wadatashigu labada qof wuxuu gaadhsiiyaa ama uu dhaxal siiyaa laba qof oo firan fircoon inay noqdaan xubnahad arkaysaan haddaan laga shaqaysiinin shaqada way ka fadhiisanayaan jirkaaga haddaadan exercise aada ah siinin iyo jimicsi haddaada siinin jirkaaga maalinta dambe waa isgelayaa dhakhaatiirta waxay dhahaan waa inaad socotaa waa inaad orotaa waa inaad saa yeeshaa ayay dhahaan saw ma aha labada qof ee isla nool haddayna wada tashanin xubnihii ma shaqaynayaan xubnuhu waxay u baahayeen wada tashi in laga wada shaqaysiiyo sida shaqada sida maskaxda sida carabka meel walba waxay u baahan tahay shaqadeeda goonida in la siiyo wax ka siiyaa badan baa idinku darayaa wax ka siiyaa badan ayaa idinku darayaa labada wada tashata way isku kalsoonaadaan soo ma ogidiina maanta kalsoonidii baa naga dhuntay waana midda keentay guryaheenna in qoryaha qiiqa ah iyo dabka lagu shido hadal yar oo gabarh deriska a ah tidhi ama mid teleefoon soo dirtay ay tidhi ayuu gurigu la qarxayaa laakiin markay labada qof isku kalsoon yihiin oo ayagu is aaminsan yihiin oo ayagaa islehe ay og yihiin inay isleeyihiin xaaladaasi cid kale oo soo dhexgeli karta lama arko xataa gabadha haddii lagu yidhahdo ninkaagiibaa halkaa marayay ninkaagiibaa saas lahaa ninkaagibaa saa ku kaftamayey xataa haddii la yidhaahdo waxay leedahay anigaa oge idinku iska daaya shaqala-aan miyaa idin haysa orday oo shaqo raadsada kaasi anaa is-adhaqaane haddii ninka lagu yidhaahdo xaaskaagay halkaasay maraysay waxaasay lahayd wuxuu leeyahay idinku hawshiina kale iska wata annagaa isnaqaana gabadha waan isleenahay fiqa iyo kalsooni baa naga dhaxaysa waa labada qofee wada tashata way isbaranayaan way isgudo gaadhayaan biyuhu soomale meel dhow iyo meel mool ah oo hoose moolka hoose isla gaadhayaan caloosha iyo ubucdeeda ayay isla gaadhayaan marka dambe way iscaloo xaadhayaan qalbigiiba labadii dhiig bay isku darsanayaan ma waxaa intaa ka badan badin dhahaa sama arkin qof qof kale intii dhiiggiisa laga soo qaado lagu shubahaa labadan qof ee wada tashada mid walba faleebo ayaa midka kale ugu rakiban warku waa intaa waa qaybkan ka mida markuu hadlayo kanna waa qayb ka mida wey athiqatu bayna azawjayn wax ka caja-ib badan ma idiin sheegaa wadatashiga iyo qiimihu uu leeyahay waxaa laga dhaxlaa inuu jidhku is-ogolaado oo hadalku is-ogolaado oo indhuhu is-ogolaadaan oo carabku is-ogolaado oo dhinacu is-ogolaado oo gogoshu is-ogolaato qofkii labada qof laba qof oo isu soo xiisaya laba qof oo is jecel laba qof oo isku soo dhowaata laba qof oo isku soo durugta laba qofoo mar walba oy sii wada noolaadaan isa sii jeclaaday noqdaan li'anna wadatashiga midhaha iyo daawadiisa waay daawada wadatashiga qodobadaas waa muhiim weeye mid kale aan ku daro waa min abwaabi atacaawuni cala wadatashigu waaba albaabada ugu waaweyn ee lagu gaadho in la laysgacan qabto oo la iskaalmeeyo soomayda arkin maanta in aan ka calacalayno ninkii waxba iiman qabto gabadhii waa sida ragga inta badan weliba laga calacalaa waxqabad la-aanta guryaha qurbaha markii la joogo waxaa yeelayaa inaan marka horeba baahida guriga taala laga wada hadlin oo aan si degan aan looga wada hadlin oo baahida dhabta ah inaan laysla xadidin ayaa inta badan u badanoo waxaa laga yaaba marka lawada hadlayana mar la cadhaysan yaho la caraaqsan yahay waxaanaa yaalla ma waxaanaan qaban karaa sidan ba ah inay gabadhi dhahdaa laga yaabaa laakiin labada qof markay istacaawunaan waa albaabkii ugu horreeyey markay wada tashadaan baan u jeedaa waa albaabkii ugu horreeyey ee gaadhsiinayay kaana calayhi asalaatu wassalaam fii mihlati ahlihi caaisha warka ay tidhi nabigu gurigiisa markuu joogo gurigiisa ayuu ka shaqayn jiray calayhi asalaatu wassalaam lianna tashaawurka iyo taladaa ka horraysay waxayna midho ah oo daawo ay keentay in markaa wax la wada qabsado mid kaloo ka yaab badan ma idiin sheegaa midba mid bayba ka yaab badan tahaye wadatashigu wuxuu xidhaa wuxuu albaab u noqdaa wuxuu derbiye adag u noqdaa oo biro ad adag ku xidhan yihiin wuxuu dariishada u noqdaa wax alla wixii shar ah oo gurigan ku soo socda wax alla wixii shar ah oo deriska kaga imaan lahaa wax alla wixii shar ah oo qaraabada qayb ka mida kaga imaan lahaa wax alla wixii shar ah oo naftooda kaga imaan lahaa wax alla wixii shar ah oo shaytaan kaga imaan lahaa wax alla wixii shar ah oo reerkaa kala geyn lahaa wax wadatashiga ayaa ka saara saa daraaddeed baa saciid binu caamir aljumaxi markuu cumar binu khataab oo lmu'miniin ahaa marku uu lacag u keenay asagoo faqiiroo u baahnaa wuxuu yidhi innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun haweenaydii baa soo booddo waxay tidhi caabidadii ku kalsoonay zawjkeeda ma amiirkii muslimiinta la dilay maya wax ka weyn baa yimid ma muslimiintiibaa dagaal galoo la jebiyey maya wax ka weyn baa yimid wax ka weyn ma garanayo adduunyaa ii soo gashay gurigayga si ay aakharadaydana u fasahaadiso aniga iyo adigana noo kala geyso markaasay dhawaaqday labadii jumlo ama labadii eray ee saciid binu caamir aljumaxi uu yidhi bay ka faa'idaysatay waxay tidhi shayga aakharadeenna dhaawaca ku riday gaadhsiinaya aniga iyo adiga oo isjecella na kala geynaya khayrba nooma ahee guriga nooga saar taa maxaa keentay arrintaa maxay keentay arrintaasi waxay keentay reerkii inuu isku soo dhowaado oo reerkii wada tashado marka daawadii baa la helay idan wadatashiga iyo daawadu wadatashigu wuxuu daawo u yahay inuuba hor istaago oo xidho dhammaan wixii shar ah oo gurigan ku imaan lahaa ayuha alikhwa waxaa amfilo iyo tusaale noogu filan wadatashiga reerka iyo qoyska qisatu alxudaybiya xudaybiya sanadkii shanaad ee hijrada ayaa nabiga oo wata sala allahu caleyh wasalam kun iyo afar boqol oo saxaabi ayaa waxay aadeen cumro makana weli lama qabsanin oo muslimiinta gacantooda ma soo gelin nimankii qurayshayd way u diideen nimankii qurayshayd waa ay u diideen meel xudaybiye la yidhahdoo ceel ah oo maka korkeeda abay degeen nabiga sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisii qisatu tawiila waa qiso dheer aada u macaan meeshaan oga dan leehay unbaan ka soo qaadanay ogow qisada sida caadada ee sharciga lagu yaqaano sida sharciga islaamka lagu yaqaan qofka hadduu xaj ama cumro aado oo markaa loo diido meesha uu joogo buu ku xalaaloobaa hadyiga iyo xooluhu watana ku qowracaa nabigana sala allahu calayh wasalama wuxuu ku yidhi wuxuu ku yidhi saxaabadii xalaalooba oo timaha xiirta xoolihiinana qowraca saxaabadoo aad u jeclaa inay tagaan maka kacbadana ay tagaan ayaa xoogaa amarkii markiiba qaadan kari waaye amarka nabigoo la diidana waa khatar markaasuu xaaskiisa umu radia allahu tacaala canha umu salama iyo zawjaadkii nabiga sala allahu caleyh wasalam iyo gabarh kastaoo caaqilada ilaahay ha ka raali noqdo tabaaraka wa tacaala waxay tidhi kaalay rasuulkii ilaahayow tacaala yaa tacaala yaa rasuula allah ma doonaysaa amarkaaga inaad in la qaato nacam horta adigu bilow adigu markaad bilowdo qudwaad noqonaysa waa lagugu dayanayaa qaala tabaaraka wa tacaala laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana rasuulka kudayasha idinku sugnaatay ku dayasho wanaagsan arrinkaasi gabarh baa keentay xaaska nabiga oo ummu salama radia allahu tacaala canha wa ardaahaa oo nabigu uu la tashaday calayhi asalaatu wasalaam waxay gabadhaas sabab u noqotay ciqaab imaan lahaa oo sabada ka imaan lahaa oo waxyi soo degi lahaa kana dhalan lahaa amar qaadashada nabiga laga amar qaadan waayey gabadha taladeeda buu rabbi ku badbaaday ilaa qiyaami saaca waa gabadha la yidhahdo umu salama radia allahu tacaala canha unduruu daawada ay wada tashigu leeda u fiirsada meel kaleo badan bayaana gaarine aw bidaayat awal bidaayadii islaamkaba markii nabiga iqra ku soo degtay xaggee buu joogay sala allahu aleyh wasalama sida aan ognahay haaru xiraa ayuu nabigu ku cibaadaysanayay kaana yatacabad wa yataxanaf fii haari xiraa calayhi asalaatu wasalaam xataa ja'ahu jibriil calaa suurati rajul jibriil baa u yimid asaga oo bini aadam iskaga soo dhigay iqra maa ana biqaari aqri wax ma aqaano saddex jeer buu nabigu calayhi salaatu wasalaam aqri lagu yidhi mar walbana yacni cunaha la qabanayo oo la xoogaa la gilgilayay ilaa uu dhidid ka yimaado iyo nabigu isagoo ordaya yuu yimid cidda uu la tashaday ma taqaanaan khadiija binti khuwayridin xakiimadii caaqiladii caalimadii dumarka adduunka soo maray oogu xikmada badnayd ee ugu caqliga badnayd waa ilaa qof kala nabiga xaas looga dhigi lahaa ayada waxaa loogu dooray waxaa weeyaan caaqila xakiima ayay ahayd caabida taqiya ayadoo nool baana jannada loogu bishaaray khadiija rasuulka ilaahay wuxuu ku yidhi iduuduuba iduuduuba waxaaba sheekada looga bilaabay in waawuljamaaca oo rag badan lagula hadlo in keligeed lagula hadlay waa lirujxaani caqliha waa caqligeeda oo u dhigmay ragga markaasay duuduubtay marka uu nabigu xoogaa duuduubnaa oo malaha cabsidii ay dabiiciga ahayd jibilliga ahayd ee ku abuurayd markay ka baxday ayay tidhi maxaa ku helay oo maxaa kugu dhacay markaasuu nebi moxamed sala allahu calayh wasalama ayuu bilaabay inuu la tashanayo asagoo warbixinna siinaya macnaheeduna ay tahay bal taladaana taladaadana ka dhiibo maxaad u malaynaysaa wuu u soo bilaabay qisadii ku dhacday buu mid mid oogu sheegay way dhegaysanaysaa khadiija markaasay taladii dhiibtay asagii bay bilowday inay dejiso laba waxay ku xojisiisay inay gacanta qabato oo cid kale oo ayada ka baxsan oo waayeelnimo iyo khibrad ay ku taqaano inuu la taliyo ayadeese ka bilowdo waxay tidhi ilaahay kuma hoojinayo tilmaamay u sheegtay qofka ku tilmaanaada oo sifaadkaa la imaada uusan marna hoogaynin tilmaamihii markii ay dhammaysay ayay tidhi bal ina keen bal waraqa ibnu nawfal aan u tagna eh waraqabe waxay ku tidhi bal walaalkaa wiilkiisa dhegayso ixtiraam bay ka wadaa walaalki walaalkii wiilkiisa ma ahayne bal walaalkaa wiilkiisa dhegayso markuu dhegaystayna waa kii taladii uu ku badbaaday waa kii uu siiyey talooyinna uu siiyey asagana uu yidhi allah haddaan noolaan lahaa goorta ay qowmkaagu maka kaa bixin doonaan ee lagu dhibi doono waan kuu gargaari lahaa gargaar aada u xoog badan allah ilaa uu nabigu ku baraarugo sala allahu alay wasalam uu yidhaahdo oo ma laga saari doonaa maka nacam ma jiro qof waxaad la timid oo kale la yimid ilaa waa lala ollaytamay magaaladii u dhashayna waa laga saaray ujeeddada qisadu waxaa weeye siduu nabigu sala allahu calayhi wasalama uu oola tashanayey gabadha la yidhaahdo khadiija binti khuwaylidin radia allahu tacaala canha wa ardaaha keli ataa ma aha nabigeenna sala allahu calayhi wasalama kama fi saxiixi muslim iyo wagayr mathalan uu nabigu sal l slam marka ay soo degtay yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika in kuntunna turidna alxayaata adunya wa ziinataha aayaddaa markay soo degtay caaisha ka warramaysa ataanii rasuulu ullah nabiga ii yimid bay leedahay sala allah alay salam faqaala inii sa acridu calayki amran falaa calayki an tacjalii fiih anlaa tacjalii fiih amar baan kuu sheegayaaye ha ku degdegin xataa tushaawirii abawayki ilaa aad aabbahaa iyo hooyada la tashato abuubakar iyo umuruumaan ilaa aad la tashato ujeeddadu waa intaa nabigu caaishuu la tashanayaa wuxuuna u sheegayaa inay labadii dhashay ay la tashato idan wadatashiga qoysku waxaan dhihi karaa intii aanu sheegnay waa daawo waxaa kaloo oon ku daraynaa ayuha alikhwa oo mar labaad aanu leenahay wadatashigu macaanida ka dhalata waa ixtiraamu al aaraa aaraada in la ixtiraamo oo qof walba caqli buu leeyahay inuu midka kala ixtiraamo waa arrinta laga doonayo weeyaan sidaa daraaddeed ba waxay dhahaan culummadu almushaawaratu raaxatun laka yacni wadatashigu adigay raaxa kuu tahay wa tacabun calaa gayrika ciddaad la tashanaysana culays bayba ku tahay adigu raaxay kuu tahay qofba intaad u tagtay xaaskaagii ayaa tidhi waxaan maxay kula tahay markaasaa qofkiibaa isdhibaya marka maskaxdiisuu ka shaqaysiinaya markaasuu asagaa dhib buu dareemayaa adiguna raaxay kuuta waxaa kale oo sugnaatay nabi sal inuu yidhi maa khaaba man istakhaar qofka istikhaaraysta ma hoogo walaa nadima man istashaara qofka dadka la tashadana maba shallaytoodaba ma shallaytoodo walidaalika bay culammadu waxay dhahaan oo kale alistishaaratu in aad istishaaro aad la timaadaaye waa caynulhidaaya waaba hanuunkii waaba hanuunkii laftiisi weeye waaba hanuunkii alistishaaratu caynulhidaaya istishaaradu waa hidaayada iyo hanuunka lafteeda nacam waa sa qofka markuu dadka la tashado waddadii saxda ahayd ayaa la tusanayaa wuxuu yidhi arrintaasi waqad khaatara man istaqnaa bira'yihi yacni qofka ra'yigiisa gooni la noqdana khatar buu ku galaa dadku waa saddex nooc qof caaqil ah oo dhammaystiran kama hadlay dhammaystirka rabbulcaalamiin iyo malaa'igtiisa iyo ambiyadiisa bashar caadi ah weeye waxaan ka hadlayo iyo qof haaf ah iyo qof aan qofna ahaynba qofka caqliga badan caqliga wuxuu ku darsadaa inuu dadka la tashado qofka haafka ah dadkuu la tashadaa caqli badan ma leh ama caqli eh, ama ama caqligiisa yar buu isticmaalaayoo dadka lama tashado midkaan midka ahayn caqli ku filanna ma leh dadkana waa iskala wen yahay inuu la tashado walidaalika bay culummada qayb ka mida waxay dhaheen min xaqi alcaaqili an yudiifa ilaa ra'yihi aaraa'a alcuqalaa caaqilka waxaa ka mid a xuquuqda uu leeyahay inuu caqligiisa ku biiriyo cuquusha kale xaaskaaga caqligeedii awe haddaadan la tashanaynin gabadhihay ninkaaga caqligiisa away haddii aadan mar aadan la tashanaynin sidau nin shaacira yidhi idaa balaga ara'yu almashuurata faastacin bira'yi nasiixin aw nasiixati xaasimin walaa tajcal ishuuraa calayka khadaadatan faina alkhawaafiya quwatu lilqawaadimi yacnii ra'yigu mar hadduu mashwaro gaadhaay waxaad u kaalmaysataa mar haddaa inaad dadka la tashata aad gaadho waxaad la tashataa fastacin bira'yi nasiix ra'yi talo wanaagsan ku siinaya la tasho aw nasiixati xaasimin ama talo go-aankeeda wadata la tasho buu leeyahay dadka inaad la tashatana ceeb ha u arkin dadka inaad la tashato marna ceeb ha u arkin sidaasoo kale mid kale wuxuu yidhi khaliilaya laysa alra'yu fii sadrin waaxidin ashiiraa calaya biladii tarayaanib wuxuu yidhi khaliilaya labadaydii saaxiibow laysa alra'yu fii sadrin waaxid ra'yigu hal laab iyo hal maskax midna kuma jiro bal ashiiraa calaya biladii tarayaani bal ila taliya oo farta iigu fiiqa caqligiinna iyo iyo aragtiyiinna mid kale wuxuu yidhi shaawir sadiiqaka fi lkhafiyi lmushkili waqbal nasiixata naasixin mutafadili haa wuxuu yidhi shaawir sadiiqak qofka saaxiibka kula a la tasho fi lkhafiyi lmushkili waxyaalaha kaa qarsoon dhibka ku haysta haddee labadan isqabta soo wasaaxibi saaxibi biljambi maa soo ayaga laba iskaga dhow ma garanaysaan dadka qaar baa markii ay mishkilad la kulanto iska daa inay labada isqaba isla tashadaane talada meel kaluu la aadaa markaasuu dad kale ayuu afka u galaa waxaan leehay labadiinnaa ishuran labadiinnaa isgaranaya labadiinnay dani idinka dhaxaysaa alraa'idu laa yakdibu ahlahu ninka reer u sahantaga been ooma sheego ninku haddii uu doonayo inuu reerkiisa meel ka raro oo meel kala geeyo meel aan anfacaynin ooma raro meel anfacaysu u rara maxaa yeele waa reerkiisi haddaba labadan isqabta ayagaa isyaqaane waxay ka wada tashanayaan ayagaa laga rabaa inay si wanaagsan oga wada hadlaan shaawir sadiiqaka fi lkhafiyi almushkili waqbal nasiixata naasixi lmutafadili faallahu qad awsaa bidaka nabiyahu fii qowlihi shaawirhum watawakali allah tabaaraka wa tacaala nabigiisa wuxuu u dardaarmay arrinkaa inuu dadka la tashado oo saxaabada la tashado fii qowlihi washaawirhum watawakali washaawirhum fi lamri faidaa cazamta fatawakal cala allah yacni la tasho oo kadibna markaad go-aan gaadho alla tabaaraka wa tacaala yacni tawakal cala allah hore u soco ayaan laga wadaa waxaan doonayaa walaalayaal adeerayaal qoysaska soomaaliyey muslimiinta ahay waxaan doonayaa qodobadan aanu sheegayno canfaraa kama sheegayno waxaan doonaynaa inaan dhaqan gelinno waxaan rabaa inaan ixtiraamno maskaxda kale ila nool inaan ixtiraamo caqliga kale ila nool inaan ixtiraamo waxaan u baahnaa inaan dhaho maxaa naga dhexeeya inaanu isla xadidno waxaan ku soo aruurinayaa kelimada oon ku soo khatimayaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala si ayna aad iigu dheeraanin anigoo idiin diraya kelimadan kelimo kale oo mar hore aan duubnay oo magaceeda la yidhaahdo ruuxu tashaawur dareenka wadatashiga run ahaantii oo markaan dib u dhegaystay inteeda badan aan ka soo qaatay oon isleehay faahfaahinta dhabta intaasay ku sii jirtaa waxaan rabaa inaan dhaho aniga iyo adigaa isgaranayna sow ma aha aan ka wada tashanna afar arrimood oo aasaasi ah inta kale aan u soo noqdo horta afar arrimood aan meel isla dhigno horta bal aan meel isla dhigna diinta oo meel aan isla dhigna dhaqaalaha oo aan meel isla dhigna tarbiyada oo aan meel isla dhigna mustaqbalka inta aan qiraa'ada aqriyey inta aan qoysas arkay inta uu telefoon igu soo dhacay inta aan iimayl aqriyey inta aan qoysas hor fadhiistay afartaa qodob baan ku soo khulaaseeyey mishkilada ugu weyn inaan meel laysla dhigin haddii aan jaanibka cibaadada iyo jaanibka daacada iyo jaanibka caqiidada iyo jaanibka eh, raadigelinta rabbulciza haddaan labadaa meel laysla dhigin waxay noqonaysaa gurigii inuu shaytaan soo galo saa daraaddeed bidaayadii hore waxaan idhi kelimada horey baan isku guursanay kelimatullah waxaan u baahannahay labada qof marka inay cibaadada ka wada hadlaan oo haddee rasuulkaaba ku dayasho noogu sugan soo ma ah calayhi asalaatu wassalaam ma cid kaloon ku dayanna baanu leenahay allaahuma la nabigeenna calayhi asalaatu wassalaam haweenkiisa wuxuu amri jiray salaada muslimiintana waa amri jiray waxaana lagu yidhi wa'mur ahlaka bisalaa ma intaa mid ka weyn maad garanaysaan ehelkaaga waxaad amartaa salaada maca alasafi ashadiid waana arrin aada looga xumaadoo laga murgo aabba dhan oo guri u talinaya oo qawaamadii alla siiyey oo alle uu yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa oo shafka garaacayoo anigaa nin ah anigaa qawaamada la ii dhiibay iyo maamulka anigaa rajul ah shafka u garaacanaya oo ilaahay tabaaraka wa tacaala aan u sujuudaynin oo aan masaajidada iyo khayraadka aan lagu arkaynin oo ilaahay daacadiisa iyo dacwadiisa aan lagu arkaynin haddanana mas-uul baan ahay dhahaya maca alasafi shadiid sidee reerkaa u dhismi karaa idaa kaana rabu lbeyti daariyan hadduu daariban baan ujeedaa idaa kaana rabu lbeyti daariban fashiimatu ahli lbeyti raqsu ninkii reerka lahaa hadduuba soo qaato eh, baalkan kitaa kataarka yare hadduuba soo qaato fashiimatu ahlilbeyti raqsu haddee guriguna soo inta kale qoobka ciyaar ma ciyaarayaan shimbirba shimbirkiisuu la duulaa aabbuhu waa mas-uul waxaan kaga hadli doonaa xuquuqda ninka lagu leeyahay marka aan ka hadlayno iyo xuquuqda dumarka mid walba muxaadaro gooni ah markaanu ka hadli doonno qoyska wanaagsan ayaan cibaadada ku bilaabi doonnaa sidee qoys wanaagsan aad u maamuli kartaa nin yahow hadduuba rabbi kuu cadhaysan yahay oo aadan rabbi u sujuudaynin oo intaad marfashyada iyo meelaha fadhiisato aad maxaa la yidhahdaa meesha caleen cunayso sideed oo reerkaaga aadan ka warqabin qiila waqaala aad meel la fadhido oodan reerkaaga iyo carruurtaadii tarbiyadooda ka warqabin soo maydan arkin carruur suuqa yaacaysa aabbahoodna uu siyaasad meel u fadhiyo oo uu dublad ciyaarayo oo maanta odhan uu leehay kanaan idhi iyo kanaan idhi iyo b b c baa sidan tidhi iyo maxaa la yidhahdaa war soo maydan arkin ninkaasi lama weydiinayo maalinta qiyaamo reerkaa reer wanaagsan ma noqon karo qaa'idku mar baan ka hadli doonaa idaa qaa'idka reerka hogaaminayo tilmaamaha laga doonayo si uu reerku noogu noqdo qoys wanaagsan waxaanse rabaa inaan dhaho labada isqabta waa inay cibaadada ka wada hadlaan waa inay daacada ka wada tashadaan ayadaa lambar kow ah ayadaa lambar laba ah ayadaa lambar boqol ah ayadaa lambarka kun ah ayadaa lambarka boqolka kun ah awal iyo akhiiran waa cibaadatullah tabaaraka wa tacaala ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar salaada marka la ilaaliyo shaytaan guriga ma soo gelayo shaytaan guriga ma soo gelayo wixii kaloo dhan dib bay ka imaan doontaa nabigu wuxuu dhihi jiray calayhi salatu salaam war haweenka toosiya kaca buu dhihi jiray oo salaatuleylka tukada ruba kaasiyatin fi dunya caariyatin fi alaakhira haweenkiisiibuu ku lehay nabiga sal slam badanaa mid adduunyada dhar qabta aakhare imaan doonta iyadoo qaawan yacni haweenka u digaya badanaa mid maanta adduunyada dhar qabta imaan doonta mid iyadoo qaawan maalinta qiyaama yacni qof moodaya inuu ilaahay caabudayo oo aan wax uu wato oo cibaado a jirin maalinta qiyaama nacuudu billaah tabaaraka jala wacala qodobka horta waa qodobka cibaadada oo in laga wada tashado mudan reerka dhanba caruurta haweenka ee ninka dad ahlu cibaado ah ahlu qur'aan ah ahlu taaco ah salaada ilaalinaya soonka ilaalinaya khayraadka ilaalinayo istikfaarta adkaarta ducooyinka warta arrintaa waa in meel laysla dhigaa haddaan laysla dhigin usra saciida ka falaxalo qodobka kale waa qodobka xoolaha iyo dhaqaalaha haddaan dhaqaalaha meel laysla dhigin oo ninku uusan soo shaqaynin haweenayduna aynan tashiilin oyna beekhaaminin wixii loo keenay reerkaa reer wanaagsan ma noqonayo hadduu ninkii soo shaqayn waayo reerkaasi ma dhaqmi karaa allaahuma la haddii gabadhii wixii loo keenaba ay badda ku kala tuurto oo daahi dubay laga keeno iyo dahabka dubay laga keeno iyo barfuunka dubay laga keenaba iyo saalootada maanta cusub islaanta alaab keentaba ay dhahdo aha anna waan ku jiraa ku jira cali baan maqli jiray anna waan ku jiraa hayadayntibaa isdul fuushay isdul fuushay islaantaana intaasay ku leedahay islaantaa kalesa intaas ku leehay safarkii tobnaad baa lagu leehay safarkii shalay yimidna way qaadanaysaa doqonnimada gabdhaha qaybo ka mida in aan lagu akhriya u baahan yihin ma u malaynayo gabdhaha qaarkood inay caafimaad qabaan waxaan filayaa gabdhaha qaybo ka mida inay u baahan yihiin in qur'aan lagu akriyo ama waa dad reer baadiye ah oo aan nolosha waxba ka aqoonin ama waa dad xaasidiin ah oo islaha ninkan intu uu xoolo hadduu yeesho islaam kaluu kula guursan kollaba dadka waxay u baahan yihiin in dadka maskaxda ka shaqeeya in loo geeyo cudurkan sokolooga la yidhahdo yaqaan maanta safar baa imaan qaadatay ku kala imaan waad qaadatay kii saddexaad ma jiranteedise waa caafimaad qabtaa soo wax la yaab lama waa wax la yaab gurigii marka waa ololayaa ninkiina kala kaxee maalinta dambe sabareed iyo balaayin noo kala kaxee war meel cidla iga deg ninkii waa tegaya meel cidluu degaya reerka noocaasa ma dhaqmi karo dhaqaalaha marka waa in laga wada hadlaa biil maxaa nagu firan waxbarasho maxaa ku baxa gaadhiga maxaa ku baxa qaraabada maxaa ku baxa shoobinkii wax loo baahay maxaa ku baxa niyow maanta maxaan ragga kula soo sheekaystaa anugu gabadhyaha aduguna maxaad mataqaanaa aad ka dhigata waxyaalaha kareen kareemkaaga iyo khaaska iyo gabdhaha howlo badan bay leeyihiin nacam reerku marka waa inuu dhaqaalaha waa inuu meel isla dhigaa oo ku heshiiya qodobka kale waa qodobka carruurta waa qodobka awlaadda waa qodobka tarbiyada war ilmahan aanu dhalnay ee ilmo hebel ah eh, ina hebelah eh, iyo gaba ilmo gabadha yara eh, ina hebel ahan aniga ad isla dhallay war seen diinta ugu xidhnaa sideen u barnaa ilaahay u barnaa tabaaraka wa tacaala war sideen u tarbiyaysanaa xaggeen geysanaa iskuulkeen geysanaa haye maanta fadhibaana loogu yeedhay yaa tegaya ma anigaa tegaya ma adaa tegaya macallinkii dugsigaana raba macallinkii qur-aankaana raba macallinkii iskuulkaana raba hayayaa tegaya ilmaha waxbarashadiisa ka waran ilmaha waxbarashadiisu maxay hoos oogu dhacday ma anigaa ka gaabiyey ma adaa ka gaabiyey ma asagaa gaabiyey ma bii'adiya meesha la joogaa ma saaxiib xun buu yeeshay waa in ilmihii waxbarashadii laga hadlaa ilmihii waa in tarbiyadoodii diiniga ahayd iyo midii adduunyada waa in lagaba hadlaa waxaa suuraysataa reer dhan oo meel degan oon ilmihiiba ka wada hadlaynin haye qofkan wuxuu rabuu samayni kanna wuxuu rabuu samayni wabilaahi tawfiiq ma ilala tahay reerka inuu reer wanaagsan noqon karo allaahuma la may reerka reer wanaagsan ma noqon karo qodobka kale waa mustaqbalka arrinka caruurta marka laga tashan waayey waa kuwa carruurteenni xabsiyada iyo daroogada iyo kufriga iyo gaalnimada qaybo ka mida looga baqayo wey xaaladdeenu halkaasi maraysa fa ilallahi nushtaka ilaahay baanu u sheeganaynaa tabaaraka wa tacaala nabi yacquub wuxuu yidhi markii wiilkiisi ibraahiima lagu tuuray ceelka innamaa ashkuu bathii wa xusnii ila allah ilaahay baanu u sheeganaynaa xaalkayuu meeshuu marayo mustaqbalka mustaqbalka waa in laga wada tashadaa degaankan aan degannahay degaankeennii ma aha degaankan degaankeennii ma aha dad aanna isku diin ahayn baan la deris la nahay oo la degaannahay dad aan isku midab lahay ahayn baan la degaannahay dad naga awood badan baanu ku dhex jirnaa bad naga xoog badan iyo dabaylo isdhaafaya baan dhexda ugu jirnaa sidee xaalkeennu noqonaya mustaqbalkeenu xagee ku dambayn doonaa carruurteenna ma badbaadsan karnaa oo intaan isla joognana aan intaynala joogaanna aan badbaadinno haddii aannu isfududaynin karnana aannu isfududayninno oo adigu ilmaha mara u meel geeyo anigana meel aan geeyo mustaqbalka xaggeen u guuraa xaggeen tagnaa lafaheenna iyo diinteenna iyo caqiidadeenna iyo awlaaddeenna xaggee noogu badbaadi xaggeen ilmaha waxooga dhisna xaggee mustaqbalkeenna ku dambayn doonaa muxuu noqon doonaa noolosha dambe iyo mustaqbalka dhaqaalahan baanu helnay shirkadeen ku darsannaa xaggey faa'iide noogu jirtaa maslaxadda waa in laga wada hadlaa labadii qof ina waxbaa ka dhaxeeye wixii intaa ka dambeeya wadatashigu idinku ku darsada marka martidii imaanaysaa laga wada tashanayaa oo gurigii nadaafadiisii baa laga wada tashanayaa oo telefoonkii gurigaa laga wada tashanayaa oo qalabka guriga laga isticmaalo oo telefisyoon leh oo internetya leh oo iphone leh ibadyada leh waxaan dhan la isticmaalo ayaa laga wada tashanayaa guriga qaraabadaa laga wada tashanayaa waxaa laga wada tashanayaa tacliimta iyo waxbarashada sida aan sheegay waxaa laga wada tashanayaa dariska hadduu wax ka imaado sida loola dhaqmi lahaa loola tacaamuli lahaa arrinkaa idinkaan idiin daayey furo unbaan idin siiyey laakiin nolosha guriga iyo nolosha reerku waa wadatashi aan marna aan dhammaanaynin allah waxaan weydiisanayaa tabaaraka wa tacaala inuu reeraheenna uu nooga dhigo reero dabaqa oo dhaqan geliya kelimaadkan ay maqlayaan kana dhiga dad wada tashada howlahoodana ka wada hadla biidnillahi tabaaraka wa tacaala si aanu u gaadhno daawada wadatashiga caafimaadka wadatashiga fitimiinka wadatashiga qofka labadaa qof waxay noqonayaan laba qof oo isku faraxsan waxay noqonayaan laba qof oo is-aaminsan waxay noqonayaan laba qof oo isku kalsoon carruurtoodu way ka fiicnaanayaan carruura moral cajaa'iba bay leeyihin carruurtu maxaa yeelay labadii dhashay waxay wax ku maareeyaan waxay ka soo wada hadleen ismaba khilaafaan markay wada tashanayaanna goorta ay carruurtu wada seexdaan bay wada hadlaan oo ay mawduuca ka niqaashaan waxay ku og yihiin ayay dowladdan u ayay ku socodsiiyaan wasaaradahay ku socodsiiyaan markaasay waxay noqonaysaa dowla waxay noqonayaan reerka dowlad caqli iyo xikmad iyo cilmi iyo aqoon iyo kudayasho intaba loogu imaado ayay noqonayaan macaanida iyo daawada ay leedahay wadatashigu fartaa reerka lagu soo fiiqayaa war reerkaasoo kale ha la noqdo ayagoo iskhilaafsan lama arkin mid walba midka kale habbi buu u yahay waa uu ku faraxsan yahay midhahiis jacaylkuna kor buu usii kacayaa waxaan u malaynayaa baabkan inaa intaa ku daayo inay ku fiican tahy lianna baab la dhammayn karo maaha runtii waa baab macaan oo qiimo badan hadalba hadal kaluu kuugu sii dhiibayaa lianna daawo qofku markuu dareemayo jirhkiisu waa raaxaysanayaa sidii adigoo oomanaa oo galaas biyo a cabbay siday biyuhu jirka u galaan eed u dareemayso inay biyuhu ay jirka ku sii socdaan oo kale ayuu mawduucan runtii u sii socdaa halka ayaan ku soo afjarayaa ilaahayna anfac baan weydiisanaynaa inuu nagu anfaco qaa'ilka yidhi ee soo guuriyey kelimadan iyo walaalaha dhegaysay iyo kuwa dhegaysan doona intaba inahu waliyu dalika walqaadiru calayh wa sal allaahuma wasalama wbaaraka cla muxamadi wcla aalihi wصaxaabati ajmaciin wasalaamu calaykum wraxmat llahi